caaqibaة lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى الظalimin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعalى alihi وصaxbih wman اhtadى bhadyihi ilى ywm اddin darsigeenii shalay waxaynu ka hadlay baab اlkhawfi min ashirk baqaha ay tahay qof waliba naftiisa inuu uga baqdo shirkiga oo uu ka digtoonaado oo uu iska ilaaliyo dartigeenna maanta waa baabu baabuducaai yeedhmadiibuu baab yahay ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah shahaadati an laa ilaaha ila allah dadka loogu yeedho loogu baaqo marka mualifku raximah llahu tacaala markii uu sheegay tawxiidka waajibnimadiisa iyo fadligiisa iyo halista uu leeyahay shirkigu ayaa waxa uu ku baraarujinayaa qofka ilaahay subxaana wa tacaala uu garansiiyey tawxiidka inaanu naftiisa uun ku gaabsan oo sida dadka qaarkood ay yidhaahdaan adigu xaqa ku camal fal icmal bilxaqi watruk innaas wamaa yacnika min annaas xaqa adigu baro oo ku camal faloo dadkana iskaga tag dadka maxaa kaa galay inaanu arrinkiisu noqon ee arrinkiisu uu noqdo an yadcuwa ila allahi bilxikmati walmawcidati alxasana inuu dadka ugu yeedho ilaahay subxaana watacaala diintiisa oo ra'sigeed iyo madaxeedu yahay tawxiidka sida uu ahaa xaalka rusushii ilaahay uu soo diray lagana rabo cidda rusushaasi raacday ilaa yawmi alqiyaama marka wuxuu ihi baabun adducaau yeedhmadii iyo baaqi ilaa shahaadati an laa ilaha ila allah shahaadati an laa ilaha ila allah dadka loogu yeedho shahaadatu an laa ilaha ila allahuna de waa tawxiidkii marka baabku wuxuu ka hadlayaa dadka in tawxiidka loogu baaqo oo qofka ilaahay subxaana watacaala towxiidka uu fahamsiiyey xaqa iyo wanaagga iyo quruxda ilaahay uu ku arsaaqay aanu ku baqaylin dadka kalena u gaadhsiiye wa qawli llahi tacaala wa baabu qawli llahi tacaala qul waxaad tidhaahdaa haadihi tari sabiilii waddadaydii weeye marka haadihi ismi ishaaruhu waxa u noqonayaa ilaa ma jaءa bihi nabiyu salى اllahu alayه wasalam min asharci cibaadatan wa dacwata ilى allah sharciga iyo diinta uu la yimi rasuulku calayhi afdal salaati watasliim marka diintan ayaa wadadaydii ah ad adcu waan yeedhayaa ila allah ilaahay xaggiisa ayaan ugu yeedhayaa dadkii calaa basiiratin ay calaa cilmin anigoo cilmi kaga sugan waxa dadka aan ugu baaqayo marka aayaddan qur-aankii waxa ay tilmaamaysaa nebi maxamed caleyhi afdal salaatu watasliim wadiifadiis iyo shaqadiisu inay ahayd dadka inuu xagga ilaahay ugu yeedho iyadoo yeedhmadiisu iyo dacwadiisuna ay ku dhisnayd cilmi ay ku dhisnayd wuxuu leeya alimaamu طabri raximah llahu taعala yaqulu tacala dikru linabiyihi muxamed qul ya muxamed hadihi dacwa alati adcu ilayha wاطariqa alati ana calayha min adducaaء ila twxid illahi waikhlaas اlcibaadati lah duna alaalihati wاlawthan walintihaء ila طaacatihi watarki macsiyatihi sabili waطariiqati wa dacwati waxaad tidhaha nebi maxamedow dacwadan iyo waddadan aan ku suganahay oo ah dadka inaan ugu baaqo tawxiidka iyo ilaahay cibaadada in loo gooni yeelaa oo cid ilaahay ka fakaysa aan waxba laga siin iyo in ilaahay la adeeco macsiyada laga tagaa waa waddadayda weeye aan marayaan ilaahay ugu dhowaanayo aayadda qur-aanka marka waxay tusinaysaa dacwadu inay tahay shaqada ambiyada iyo ambiyada cidda raacday oo ilaahay subxaana watacaala wuxu uhi qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiirati ana waman itabacani aniga iyo cidda iraacdaaba waxaanu nahay kuwa baaqayaala yeedhayaala oo dadka ugu yeedhaya xagga ilaahay sidaasi awgeed wuxuu leeyahay sheekh ibnu baas waman lam yadcu ila sabiili illahi min alculamaa falaysa min atbaacihi cala alxaqiiqa qofka ilaahay cilmi uu bare culimada kamida ee dadka aan diinta ugu yeedhin falaysa min atbaaci cala alxaqiiqa dadka si dhaba rasuulka u raacay ka mid maaha faatbaacu laa yaskutuun walaa yadacuuna ala walaa yadcuuna calaa jahaala kuwa rasuulka raacay aamusi maayaan intaa waa dhawaaqayaan oo dadka u yeedhayaan walaa yadcuuna calaa jahaala yeedhmadoodaasina mid jahli ku dhisan maahe aqoon iyo cilmi ayay ku dhisantay sida ilahay yihi udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikma ay bilcilm dadka waddada rabbigaa ugu yeedh adigoo cilmi waxa weeyaan dacwadaada ku dhisaaya waxaa kaloo aayadda qur-aanka ay tilmaamaysaa diintu inay tahay mid qura oo waddo qura ilaahay loo maro subxaana watacaala waayo bal ismu ishaaraha diinta loo celiyo balag haadihi ba la yidhi lama odhan haaulaa sabiil qura ayaa lagu tilmaamay subal subul laguma tilmaamin marka diintu waa mid qura wey waxaa kaloo aayadda qur-aanka aynu ka qaadanaynaa dacwadu inay u baahan tahay ikhlaas adcuu ila allah laa ilaa nafsi dadka aniga in lay weyneeyo aniga lay ammaano daraaddeed ugu yeedhi maayo ilaahay daraaddii baan ugu yeedhaya xagga ilaahay baanan ugu yeedhaya marka dacwadu ikhlaas bay ubaahantay wakadalika dacwadu waxay ubaahantahy taxtaaju ila mutaabacati nabiyi sala allahu alay wasalam fiiha dacwada lafteeda waa in rasuulka lagaga daydo oo dacwada lafteeda waa in shirkiga laga ilaaliyo dacwada lafteeda waa in bidcada laga ilaaliyo ee yeedhmada dadka loo yeedhayo oo ana waman itabacani aniga iyo cidda iraacda ayaa dadka ugu yeedhayna diintan buu yihi sidaa dhe baa lagu yihi rasuulka sala allah alay waslam marka dacwada lafteedu inay mutaabaco u baahan tahay baynu taa ka qaadanayna waxaa kaloo aayadda ku sugan qofka aan dadka ugu yeedhin diinta ilaahay isagoo taasi awooda inaanu taxqiijin oo sidai ahayd aanu uga soo bixin mutaabacadii rasuulka waxaynu ka qaadanaynaa dacwadu inay u baahan tahay inay noqoto calaa basiira ay calaa cilm dacwadu waxay u baahan tahay ikhlaas iyo mutaabaca oo rasuulka in lagaga dayda iyo aqoon oo basiirada wuxuu leeyahy albagawi hiya almacrifa alati yumayizu biha bayna alxaq walbail qofka dadka u yeedhaya waa inuu leeyahay macrifo uu ku kala sooco xaqa iyo baatilka si uu xaqana dadka ugu yeedho baatilkana dadka uu ugaga digo waxaa kaloo aayadda qur-aankii ay tilmaamaysaa inay tahay qofka muslimkii shirkiga iyo ehelkiisaba inuu ka beri noqdo subxaana allahi wama ana min almushrikiin waxaa kaloo aayaddu ay tilmaamaysaa shirkigu inuu yahay naqsi cadiima arrin aada u foolxun oo aada u hooseysa oo ay tahay ilaahay in laga nasaho wa subxaana allahi ilaahay baa xumaan oo dhan ka nasahane wamaa ana min almushrikiin oo haddaan mushrikiinta ka mid noqdo ilaahay subxaana watacaala mid caayay oo meel kaga dhacay oo foolxumo u quuday baa noqonaya weyaan macnuhu wuxuu leeyahy sheekh ibnu cuthaymiin raximah allahu tacaala isagoo qadiyadaasi waxa weeyaan dacwadda ka hadlaaya faljaahilu laa yasluxu lidacwa qof jaahili inuu daaci noqdo uma haboona waxbaba garan maayo dadka muxuu u sheegi muxuu fari muxuu saka reebi walaysa maxmuuda walaysa ariiqatuhu ariiqat rasuul qofka jaahilka hadduu dhaa daaci baa noqonaya anigoo jaahila wadadaa u hayaa tii rasuulka maaha waayo ta rasuulku maxay ahayd calaa basiira ana waman itabacani liana aljaahila yufsid akar mima yuslix qof jaahile ah hadduu doono inuu fatwoodo iyo inuu daacinimo isu taago dadka uu u yeedho intuu kharibayo ayaa ka badan inta uu hagaajinayo waa ka yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam in allaha laa yaqbidu hada alcilma intizaca yantazicu min alcibaad walakin yaqbid alcilma biqabdi alculamaa xata ida lam yubqi caalima itakada annaasu ru'uusa juhaala fasu'iluu faftw bغayri cilmi fadaluu waadaluu shaahidka markaa aayadda ku jiraa wuxuu yahay baabka ay ka khusaysaa waxa aayadda dee ay tilmaamaysaa dadka in loogu yeedho xagga ilaahay waxa ugu horeeya dadka markaa loogu yeedhayaana waa tawxiidka marka fiiha ducaa ila tawxiid وعn iبن cabاsi رadي الlه عanهma ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi lama bacثa markuu diray mucaada mucaad ilى اlyمn ymn markuu u diray rasuulku salى الlahu عalيه wasalam mucaad ibnu jabl iyo abu musa alashcari ayuu yman u diray mucaad ibnu jabl waxa u diray ymanta waqooyi abu musa alashcarina wuxuu u diray ymanta koonfureed mucaad ibnu jabl wuxuu diray rasuulku salى الlahu عalيه wasalam si uu noqdo mucalim dadka khayrka bara xaakim kala xukuma daaci dadka xagga xaqa waxa weeyaan ugu yeela taasina waxay tusinaysaa rasuulku xilka uu iska saari jiray diinta ilaahay subxaanahu watacaala faafinteeda in mandiqo ama gobol ama magaalo ama wadan qof daaciye loo diro waa mid loo baahan yahay laakiin qofkaas waa inuu yahay qof dadkaasi loo dirayo wax ku dhaama mucaadi ibnu jabal isagoo jaahila muu dirin rasuulku sala allahu alayh wasalam dad kale oo juhaala oo daba guurana ma raacin bal mucaad ayuu diray oo caalima oo aynu tilmaanay inuu ahaa min fuqahaai saxaaba bal aclamu ummati muxamadi bilxalaali walxaraam ummadda nebi maxamed kii ugu yaqaanay maxaa xalaala maxaase xaaraam qaala lahu wuxuu ku uhi rasuulku isagoo lasii dardaarmaya innaka adigu taatii waxaad u tegaysaa qawman baad u tegaysaa min ahli lkitaab ahlilkitaabka ka tirsan oo niman nasaara ayaa meeshaasi deganaa ahlu kitaabkuna waa yuhuud iyo kiristaanka falyakun ha noqda awalu maa shayga u horeeya ee tadcuuhum ilayhi aada ugu yeedhaysaa shahaadata an laa ilaha ila allahu ha noqdo inay qiraan mid xaq lagu caabudaa in aanu jirin ilahay mooyaane shahaadada halka waxaa looga jeedaa alcilmu alyaqiini baa looga jeedaa ee nutqiga iyo dhawaaqana wata inay gartaan ay ictiqaadaan ay ku dhawaaqaan an laa ilaha ila allah ay an laa macbuda bxaqi ila allah wa fii riwaayati ilaa an yuwaxid llaha ilahay inay keliyeeyaan ha noqdo shayga u horeeya ad ugu yeedhito fainhum haddii iyagu ataacuuka lidalika arrinkaasi ay kugu adeecaan ay kaa yeelaan faaclimhum ogeysi oo bar ana allaha ilaahay iftarada calayhim inuu ku faral yeelay khamsa salawaatin shan salaadood fii kuli yawmin wa laylatin habeen iyo maalin kaste fain ataacuuka lidalika hadday taa ka aqbalaan faaclimhum bar ana allaha ilaahay iftarada calayhim inuu ku faral yeelay sadaqatan zako tuuqadu laga qaadayo min agniyaaihim kuwa xoolo saka goysa haysta oo kaniga halka waxaa looga jeedaa man malaka nisaaban walow afartan aryana ha noqotay walow shan halaadna ha noqotay oo faturaddu oo lagu celinayo calaa fuqaraa'im kuwooda fuqarada maanaa kuwooda fuqarada la siinayo fain wataacuuka lidalika hadday arrinkaa ka aqbalaan faiyaaka wa karaa'ima amwaalihim ay fauxadiruka waxaan kaaga digayaa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa u wanaagsan inaad sakaahan uga qaado wataqi iska ilaali dacwat almadluum kala dulmiye habaarkiisa fainahu shaanigu wuxuu yahay laysa baynaha ma aha nin dacwadaasi dhexdeedi wa bayna allah iyo ilaahay xijaabun xijaab ma aha nin dacwada iyo ilaahay dhexdeeda oo bimacnaa ilaahay subxaana watacaala waa ajiibayaayo waa aqbalaya weyaan macnuhu marka xadiidka shaahidka ku jira baabkaalu ka waafaqsan yahay waxay tahay rasuulku wuxuu yihi qowmkaa aada u tegaysid waxaa ugu horeeya ee aada ugu yeedhaysaa ha noqoto ilaa shahaadati an laa ilaha ila allah shahaadati an laa ilaha ila allah macnaheedana riwaayadda kale ayaa caddaysayo ilaa an yuwaxidu allah inay ilaahay keliyeeyaan oo ilaahay cibaadada ay u gooni yeelaan oo cidda ilaahay ka soo hadhay aanay cibaado u leexin waxbana aanay uga ogolaanin xadiidkan markaa masaa'il iyo fawaaid aada u fara badan ayaa ku jirta xadiidu ibni cabas fi qisati irsaali mucaad ilaa waxaan nacam ka qoray ilaa koob iyo soddon faa'iido laakiin fawaaiddaas oo dhan darsigeenan mukhtasarkaa sharaxiisu uu kooban yahay ma xambaari karo waxaaynu bal waxooga aynu ka tilmaami doonaa fawaa'idaasi wax kamid a ah. waa xadiidka laga qaadanayaa qofka qura ee hiqadee lagu kalsoon yahay khabarkiisa ama warkiisa in la aqbalayo xataa fi umuuri alcaqiida khilaafan liahli lbidac ui laa yuqbalu khabaru laxaad fi lcaqaa'id mucaad ibnu jabal kelidii buu rasuulku u diray ilaa ahli lyaman ashimaali waxaanu ugu baaqaya dee tawxiid kelidii markaa warkiisa inay aqbalaano ah waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa in qofku waxa weeyaan haddii uu islaamnimadii marka loo sheego uu aqbalo in arrinta noocaasiya laga yeelayo oo lama odhanayo ha iska nuune ee bal horta islaamka ka fikiro oo bal adilo raadiyo horta bal naftaada qanci la odhan maayo sida ahlulkalaamku ay yidhaahdaan yudca annaasu ila lislaam faman qabila fahuwa muslim waxaa kaloo laga qaadanaya dadka in tawxiidka loogu baaqay intaan lala dagaalamin haddaanay dacwada hore u gaadhin wey oo qoom aanay dacwaduba gaadhin oo weligoodba islaamka aan maqal in lala dagaalamo ama banaana ee horta waa in tawxiidka loogu baaqo waxaa kaloo xadiidkan waxa weeyaan ku sugan cumuumu risaalati nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka fariintan loo soo dhiibay inay ahayd mid caama oo carabiya cajanba waa loo soo diray wa fiihi irsaal ducaati ila allah in la diro dad ducaada oo cilmi iyo aqoon loo dadka u baaqa oo diinta ugu yeedha ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka ataxdiir min aulm digista uu ka digay rasuulku sala allahu alayh wasalam dulmiga masaa'il kale ku jirtana sheekhu waxa uu ku sheegi doonaa fawaaidda ama masaa-isha baabka ayuu ku sheegi doonaa walahumaa waxaa usugan bukhaariyo muslim can sahl ibni sacdin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahi qaala wuxu uhi yawma khaybar yowma fatxi khaybar maalintii khaybar uu furanaayey ama maalintii khaybar lagu duulaayey yowma ghazwati khaybara la uciyana khaybar markaa waa magaalo xagga waqooyi ka xigtay magaalada madiina oo ay deganaayeen yahuuddu magaalo beeralayna waa ahayd la uciyana waxaan siin doona waan siin doona waa hadal aada loo taakiidiyo halaata muakidaad baa ku jira dhaar muqadaro wallahi la uciyana weeyaan macnuhu iyo laamulqasamka iyo tawkiidka wallahi ilaahay baan ku dhaartay la uciyana waan siin doonaa alraayata calan dagaalka waxaan u dhiibi doonaa calanka uu qaado amiirka ciidanka hogaaminaya hadan beritoole rajula nin baan u dhiibi doonaa yuxibu allaha ilaahay jecel wa rasuulahu rasuulkiisana jecel taa waxaa laga qaadanaya ilaahay subxaana watacaala in la jeclaado oo ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa waa jecel yahay addoomihiisa qaarna waa jecel yahay wayuxibuhu llahu ilaahayna uu jecel yahay warasuuluhu rasuulkiisu fi ibaat sifati maxaba lilah ilahay sifada maxabada la dhaha inuu ku sifaysayy baa laga qaadanaya yaftaxu allahu ninkaasoo uu ilaahay ku furo khaybar calaa yadayhi ey bisababihi sababtiisa ilaahay uu ku furo fabaata annaasu dadkii waa baryeen habeenka yaduukuuna ay yakhuuduun iyaga oo ka hadlaaya oo aada u dhex galay laylatahum habeenkoodaasi ayuhum koodeeba yucaahaa talow la siin doonaa hortalow ninka sifaadkaa leh ee la siin doono berri toole caalam dagaalka loo dhiibi doono ciidanka hogaamin doonaa waa kuma falamaa asbaxuu markii ay waa beriisteen hadow waxay ku kaleen calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi kulluhum dhammaantood yaana mid kastoo kamid yarju wuxuu rajaynaya an yuctaaha in la siiyo arrintaasina kamay ahayn madaxtinimo jacayl saxaabadu mas-uuliyadda iyo madaxtinimada waa ka ordi jireen laakiin waxaa la raadinayaa sifaadka nin waliba wuxuu doonayaa inuu isagu noqdo ninka sifaadkaa leh ninka ilaah iyo rasuulkiisa jecel ilaah iyo rasuulkiisuna ay jecel yihiin darajada aadka u sarraysa gaadhay oo waa kii lahaa cumar ibn khataab radi allahu canhu weli imaaro iyo xukum uma hanqaltaagin maalintaasi ka hor fa faqaala wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam ayna cali ibna abi aalib cali ina abi aalib me faqiila waxa la wey waxa uu ka cabanaya caynayhi labadiisa indhood oo indhaha ayaa xanuunayo bakoor ama daaf baa ku dhacay an yshtaki ilى اllah lana caynahu mariida faarsaluu ilayhi cali bay cid u direen fautiya bihi cali baa la keenay oo indhuhu xanuunayaan fabasqa waa ku tufay rasuulku fii caynayh indhaha ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam ugu tufay tufayo wadacaa lahu waa u duceeyey taana waxaa laga qaadanaya tahaaratu riiqi alaadami bani aadamka candhuuftoodu inay tahay daahir haddii kale rasuulku sala allahu alayh wasalam kuma tufe fiihi jawaasu ruqyati cala almariid qofka xanuunsanaya in ruqyo loo samayn karo oo duca iyo qur-aan lagu tufi karo ayaa laga qaadanaya fa waa bogsooday cali kaan lam yakun wuxuu noqday siduu aanu ku sugnayn bihi isaga wajacun xanuun fi hada calam min aclaami nubuwatihi sala allahu alay wasalam kayfa istajaaba allahu dacwata sida ilaahay subxaana watacaala uu ducadiisii u aqbalay ee cali markiiba u bogsaday waxay calaamad u tahay nebinimada rasuulka sala allahu alayh wasalam fa acaahu waa siiye rasuulku araaya calankiibuu siiyey faqaala wuxuu hi unfud ful oo bimacnaa dhaqaaq calaa rislika adoo degenaanshahaaga ku socda ee calaa mahlik manaa si degan u soco taxadir ku jiro lanna meeshan aad ku duuleysaa waa meel halista weeyi yuhuud baa kaa horeysa yahuudina waa ahlu makrin wa khiyaana dad shirqoolka iyo khiyaanada aada iyo aada ugu horeeyo wey waxaa suurtagala markaa jidgooye inay ku galaan intaad sii socoto aada u digtoonow oo waxa weeyaan taxadir fara badan muuji taana waxaa laga qaadanaya alakdu bilasbaab laa yunafi tawakul qofka muslimka ahi asbaabtii dhibaatooyinka uu kaga badbaadi lahaa inuu la yimaadaa tala saaradkii ilaahay uu tala saaranayey iyo kalsoonidu ilaahay ku kalsoonaa ka hor iman mayso xataa tanzila ilaa aada degtid bisaaxatihim kambalkooda ama duleedkooda meel u dhow markaa taana waxaa laga qaadanayaa in kuwa gaalada ah marka hore islaamnimada loogu yeedhayo laakiin haddii islaamnimadaasi iyo diinta hore ay u maqleen waxaa banaan iyadoo aan loo yeedhin in lagu kadiyo oo qaflad lagu qabto sida bukhaari warinaya reer banulmusaliq iyagoo waxbaan iska ogeyn oo xoolahoodii iska waraabsanaya ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam uu weeraray oo uu ka duldegay wa akbirhum u sheeg bima yajibu caleyhim waxa waajib ku ah markay islaamaan waxa waajib ku noqonaya usii sheeg oo ah min xaq illahi tacaala xaqa ilaahay uu leeyahay fiihi ay fi lislaam islaamka dhexdiisa taana waxaa laga qaadanaya qofka gaalkaa marka diinta islaamka loogu yeedhayo in faahfaahin laga siiyo a markaad islaamtaha dhow waxaasaa kugu waajibaya waxaasaa mamnuuc kaa noqonaya waayo waxaa iska suurtagala marka hore inuu islaamnimada ula dhaco o uu sidaa ku islaamo dabeeta hadhow toole marka laha markuu islaamee la yidhaahdo intaana waa lagaa rabaa intaasina waa kaa mamnuuc inuu inay ku adkaato o ridoobo ayaa laga yaabay diinta uu ka noqdo laakiin si uu islaamka calaa qanaaca ugu soo galo isagoo qanacsan oo ku qanacsan islaamka ugu yeedh una sheeg markuu muslim noqdo waxyaabaha ku waajibaya iyo waxyaabaha mamnuuc waxa weeyaan ka noqonaya fa wallahi baan ku dhaarte waxaa laga qaadanayaa jawaas lxalif min gayri istixlaaf litaakiid alkhabar qofku dadka markuu la hadlaayo inuu dhaartaa inay banaanta iyadoo cidiba aanay dhaarsanba sababta u dhaaranayaana ay tahay warkaa dadka uu sheegaya si uu ta'kiidiyo fa wallahi baan ku dhaartaye laan yahdi allahu ilaah inuu soo hanuuniyo bika sababtaada rajula nin waaxidan keliya ayaa khayru laka kaaga khayr badan min xumri nacam geela kiisa cadcad fi hada fadilaة dacwati ilى اllahi subxaana wa tacaala wa ana adunya xaqiiraة fi janbi اlaakhira adduunyada inay tahay mid xaqiran baa laga qaadanaya qof qura oo ilaahay sababtaada uu kusoo hanuuniye gaal ahaa oo muslim noqday ama lunsanaa oo bidco kasoo hanuuno sunada usoo hanuunay ama macsiye kasoo hanuunay oo daaco usoo hanuunay ayaa kaaga khayr badan xoolo kuwa u wanaagsan markaa xoolihii joogay geela cascas ayaa u qiimo badnaa iminkana waxaa la odhan karaa yani khayrun laka min a min adulaaraat walcimaaraat wasayaaraat alfaakhima inaad dolaar fara badan hesho iyo fooqaq dhaadheer iyo gawaadhi qurux badan waxaa kaaga wanaagsan in ilaahay qof qura sababtaada kusoo hanuuniyo waayo haddii qof qura ilaahay sababtaada kusoo hanuuniya ajarkii waa kuu soconaya inta qofkaasi uu muslim yahay ee uu camal falayo waana arrinku anfacaysa dee fi aakhira laakiin adduunyadan geel cascas iyo guryo dhaadheer iyo dolaar iyo gawaadhi iyo kul hadi tazuul watadhab ma indaku ma cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq yaduukuna yakhuduuna weyaan macnaheedu yidhi qaala fiihi masaa'il baabka masaa'il baa ku jirta alula masalada koowaad waxa weeye ana dacwata yeedhmada ila allah xagga ilaahay dadka loogu yeedha waa ariiqu man ciddii wadadooda weeye itabaca rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay raacday oo qofku inuu daaci noqdaa waxa ay kamid tahay kudayashada iyo raacitaanka rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo shaqadii rasuulka qof hayo wey laakiin qofku wuxuu noqonayaa dacwadaa mid ku ammaanan markuu dacwada lafteeda rasuulka uu kaga daydo oo dacwadiisu cilmi ay ku dhisantahe jahli aanay ku dhisnayn oo dacwadiisu ay ku dhisan tahay itibaac sunne oo bidaca waxaa la dhahda ay ka fog tahay athaniyatu atanbihu baraarujinta laynagu baraarujiyey cala likhlaas ikhlaaska laynagu baraarujiyey qul haadihi sabiilii adcuu ila allah tan ayaa aniga dacwadaydiia adcuu ila allah dadka ilaahay daraaddi ayuun baan ugu yeedhaya xagga ilahay in aniga i ammaanaan iyo inay iweyneeyaan iyo in aniga atbaaca i noqdaan ugu yeedhi maayo marka waxaa laynagu baraarujiya bu leyahy sheekhu dacwadu inay ikhlaas u baahan tahay liana kaiira maxaa yeelay in badano min annaasi dadka kamidi law daca ila alxaq hadduu dadka shay xaqa ugu yeedho fahuwa yadcu ilaa nafsi wuxuu ugu yeedhayaa dadka naftiisa maanaa dad baa jira dadka xaq ugu yeedhaya laakin qasdigoodu aanu ahayn yani dadku inay ilaahay addooma u noqdaan oo qura oo ilaahay u hoggaansamaan oo ilaahay daraaddii dacwadu aanay ka ahayn ee dacwadu ay ka tahay yani adiga ha lagu weyneeyo oo ha lagu ammaano oo nin atbaac leh adigu aad noqoti mid ay dad fara badan isaga ay daba fadhiyaan oo ay daba socdaan marka sheekhu wuxuu leeya bimacnaa waxaa dhici karta qofku isagoo dadka xaqa ugu yeedhay inuu ikhlaaskii ka maqan yahay saasi awgeed baa lagu baraarujiyey qofkii daaciga ahaa inay dacwadiisu ku dhisnaato ikhlaas ilahay daraaddi mid baa laga yaabaa dadka inuu ugu yeedhayo madax aad u noqoti mid baa laga yaaba dadka inuu ugu yeedhayo ilaa xizbin maanaa xizbi dadka ugu baaqayo hadi laysa dacwa mabniya cala alikhlaas ila allah waa in dadka loogu baaqo qasigu waa y noqdo tacbiid nnaas lilah dadku inay ilaahay addooma u noqdaan dhaba oo ilahay ay uhogaansamaan aلثaaliثaةu ana albasiirata basiiradii oo macrifadii cilmigii min alfaraa'idi waajibaadka ayay ka mid tahay in qofkii dadka u baaqaaye cilmi uu yeeshaa farallada ayay ka mid tahay qofka dadka u baaqayaa laabudda inuu cilmi u leeyahy dadka wuxuu ugu yeedhayo dadkuna maanta shay walba ciddii aqoon ule ayuun bay weydiiyaan ilaa diinta mooyaane diinta cid walba waa la weydiiya cid walibana faraha la gasha imaan dhakhtar oo intuu meel iska furto odhanaya dadkaan daweynaya arki maysa lakin nimaan diinta aan alif alif xataa aan garan ahayn xuruuf alhijaa oo haddana dadka soo hor istaagay odhanaya daaci baa noqonaya maanta waad arkaysa maanaa shay rakiis oo cidina aanay kantaroolin bay noqotay diintu cid waliba faraha iskala gasho deetana dhacdhicii dadku ay dhexeeda ku dhacdhacayeen uu farabato alraabicatu min dalaa'il xusni tawxiid tawxiidka wanaagiisa waxyaabaayna tusinaya waxaa kamid a kownuhu ahaanshaha uu yahay tawxiidku tanziihan lilahi tacaala nazihitaan ilaahay laga nasahayo laga fogeynayo can ilmasabati ceebta oo shirkigu waa ceebeen ilaahay la ceebeey oo siduu ya ceebeen ilaahay la ceebeey wuxuu ceebeyn u yahay leannahu allihii khaaliqa ahaabaa makhluuq lala simay ceebeynta taa ka weyni maxay tahay haddii adiga lagudhaa ka hor adig iyo quraanshadu isku mid baa tihin miyaa lagu caaydiso waa lagu ammaanay waa lagu caayiso maaha famaa baaluka allihii khaaliqaha marka makhluuq lala simo ilaahay iyo cabdiqaadir jaylaani oo noo soo gurmada ilaah iyo awliyadan kuu bariyey oo xuquuqdii uu lahaa makhluuqa yaro daciifkaa la siiyo cayda ka weyn maxay tahay tawxiidka quruxdiis iyo wanaaggiisana waxaa kamida calaamadaha tusinaya waxaa kamida ilaahay buu ceebtaa iyo nuqsaantaa tawxiidku ka fogeynaya waa almuwaxid waa qof ilaahay subxaana watacaala xaqiisii iyo darajadiisii u ogolaaday wey oo ilaahay subxaana watacaala ammaanay oo khaaliqa iyo makhluuqu inaanay waxba wadaagin qiray taana ku shaqeeyey alkhamisatu ana min qubxi shirki shirkiga foolxumadiisa waxaa ka mida iyo xumaantiisa kownuhu ahaanshaha uu yahay masabatan lilah ceebeyn ilaahay la ceebeynayo oo nuqsaan lagu sifaynayo iyo cay ilaahay la caayo si awgeed aayadda akhirkeeda maxaa ku yimi subaa subxaana allahi wama ana min almushrikiin subxaana allah halkan maxaa loo keenay maanaa tawxiidku waa nazihitaan ilahay nuqsaanta laga nasahayo shirkiguna nasihitaankaasuu ka hor imanaya waxaa shirki ka dhalasa ilahay nuqsaani lagu siteeyey asaadisatu wahiya min ahamiha waa masaaisha baabka ta ugu muhiimsa kuwa ugu muhiimsan bay kamid tahaye waa ibcaadulmuslimi muslimka in laga fogeeyo can lmushrikiin mushrikiinta lianla yasira minhum si aanu uga mid noqon walow lam yushrik shirkiba yaanu samaynayn oo wamaa ana min almushrikiina baa u daliila waxay tilmaamaysaa muslimkii oo laga fogeynay mushrikiinta ee wamaa ana min almushrikiin mushrikiinta kamid ma ihi oo la diin ma ihi oo la cibaado ma ihi oo la dhaqan ma ihi oo isu ekaysiin maayo marka wama ana min almushrikiina way ka macno ballaarantay anigu mushrik ma ihi iyagu waa mushrikiin anigu mushrik may way ka macno ballaarantay oo bimacnaa qofka waxaa suurtagala isagoo isagoo aan shirki samayn inuu haddana mushrikiinta waxyaabo fara badan uu kala mid noqdo oo la ydhaha waxyaabaha iyagu kaga mid yahay qaala asaabicatu kownu tawxiidi tawxiidku ahaanshaha uu yahay awala waajibin waajibka u horeeya waa kaa rasuulku ku yihi mucaad falyakun awala ma tadcuuhum ilayh shahaadat an laa ilaha ila allah wa fii riwaayati an yuwaxid allah markaa dadka shayga ugu horeeya loogu yeedhaya waa tawxiid fadaa'il loogu yeedhi maayo marka u horeysa loogu yeedhi maayo siyaasa dadka ilaa tawxiidku u hagaagana xaalkoodu hagaagi maayo isaga ayaa iska daalaya nin kale dacwad baan ku baaqayaa oo aan tawxiid dadka aan ugu yeedhahayn waxyaabo kale ku warwareegaya annaas laa yasluxuun ilaa idaa saluxat caqiidatuhu bitawxiid tawxiidka sababta loogu horaysinayana waxay tahay dee tawxiid la-aantii cibaado iyo khayr dadka ka ansaxayaan aan jirinba hadday khayr kastiyo cibaado kasta sameeyaan oo bilaa tawxiid ay yihiin waa mushrikiinun weligood ba ha shahaataane athaaminatu anahu yabda' bih tawxiidka ayuu ku bilaabayaa daacigii qabla kuli shay shay walba horti xata sala salaada uu ka horraysiinaya salaada goormaa la yihi ugu yeedh fainum ajaabuka lidalik hadday tawxiidka kaa yeelaan lakin iyagoo mushrikiin shirki samaynaya salaad inaad ugu yeedha waxba tari mayso de laga aqbali maayo xataa haddii ay tukadaan oo shirkiga ayaa xasanadaa salaada lahaa markiiba burinaya lain ashrakta layaxbatana camalak walatakunana min alkhasiriin mushriga asliga iyo muslimka shirkiga samaynayaan masalada isku mid bay ka yihin dadka qaar ba waxay odhan karaan de kuwaasi waxa gaalaan islaaminba yani laa farqa qofkani mar hadduu shirki samaynayo fahuwa mushrik ama marka hore diintaa soo galo oo shahaadanayo ama diintaba yaanu soo gelin sida kaa yuhuudigaa salaad aan looga aqbalahay gaalnimadiisa awgeed ayaa kan le ashhadu an laa ilaha ila lah ashhadu anna muxamadan rasuul salaad aan looga aqbalahayn lishirkihi shirkigaa uu samaynaya marka ma faa'idatu salaa salaadaad ugu baaqaysa faaidadu maxay tahy iyo soomka iyo fadaaisha iyo khayraadka kale aada u sheegayso yani waa nin guri hawada ka dhisaya ayaa tahay maana binaaun biduni asaas oo acmaasha saalixi tawxiidkay ka farcanta wamahalu kalimatin طayiba ka shajaratin طayiba asluha haabit wafarcuha fi الsama tu'ti ukulaha kula xiin ilaahay subxaana watacaala bal tawxiidkii wuxuu ku misaaliyey ama tusaale u yeelay bale geedkaa timirta ah ee jiridiisu dhulka si fiican ay ugu qotonto ee laamihiisuna samada ay u baxeen ayuu ku misaaliyey ilaahay subxaana watacaala ee midhana dhalaya waa kale ibnu cabaas sida ibnu kathiir tafsiirkiisa uu ku sheegay asluhaa haabit yani kelimatu tawxiid weeye shayga laga hadlaya asluhaa haabit fi qalbi lmuumin waa caqiido qofka muuminkaa qalbigiisa ku sugan wafarcuhaa fi samaan waa camalkii saalixaawi marka camalka saalixu wuxuu farac ka yahay tawxiidka markaa tawxiid la-aan camal saalixi ma jiro wey ataasicatu ana macnaa an yuwaxid llah an yuwaxid llah macnaheedu waxa weeye wa macna shahaadati an laa ilaha ila allah riwaayad waxaa ku timi shahaadata an laa ilaha ila lah riwaayadna an yuwaxid llah labadaasna waa isfasirayaan oo laa ilaha ila lah macnaheedu inu yahay tawxiid llah ayaa laga qaadanaya oo qofku hadduu laa ilaha ila lah leeyahay lakin aanu ilahay keliyeynayna shirka uu samaynayo laa ilaha ila lahdaasi waxba utari mayso alcaashirau ana alinsana insaanku qad yakunu inuu ahaadaa dhici karta min ahli lkitaab oo laa yacrifuha isagoo laa ilaha ila lah aan garanahayn aw yacrifuha ama wuu garanaya walaa yacmalu biha bimacnaa ahlukitaabku shardi maaha inay garanayaan tawxiid ullah oo lama odhanayo qofkii tawxiidka garanaya ee yuhuudiyun baa ahlulkitaaba ama ka tawxiidka garanaya kristan ayun ba ahlulkitaaba walow yaanu tawxiid garanin oo shirki ha samaynaya mar hadduu sheeganayo diintii nebi ciise ama diintii nebi muuse inuu haysto waa ahlulkitaab oo axkaam bay leeyihin de ay kaga duwan yihin gaalada kale alxaadiyatu cashara atanbiihu baraarujinta laynagu baraarujiyey cala atacliimi in wax la baro bitadriij in aad aada yar aada yar wax loo baro si tallaabo tallaabo ah oo arrimuhu culumtu siday u kala muhiimsan tahay loogu kala horraysiiyo tawxiid ugu yeedh hadday kaa yeelaan salaada ugu yeedh hadday kaa yeelaan sakada wahaa kada marka qofka daalibulcilmigana waxaa looga baahan yahay cilmigu maraatibta iyo darajaadka uu leeyahy inaanu ka boodin haddii kale cilmi u xaasilayaa ma jiro qofka mucalimkaana waxaa loo baahan yahay culumtu siday u kala muhiimsan tahay loogu kala baahi badaya inuu ugu kala horeysiiyo ardaydiisa athaaniyatu cashara albadaatu in lagu bilaabo bilahami ka muhimka falaham dabeetana ka xagga muhimnimada kusoo xiga lagu xigtiiyo waxaa laga qaadanayaa tawxiidka ugu horeysay bui rasuulku dabeetana salaada dabeetana zakada waxaana dee arrimahaasi ay u kala muhiimsan saa u kala horeeyaan athaalithatu cashara masrifu zaka zakada ciddii la siinayey ayaa xadiidka uu tilmaamay faturaddu calaa fuqaraa'i marka fuqarada qura maaha dee masaarifu zaka waa tamaaniyada ama sideedda lagu sheegay fi suurati tawba laakiin xadiidka waxaa laga qaadanaya ba in culimadu sideeddaa qolo sekada in loo qaybiya inaana waajib ahayn sinfi ama qolo kamid a ah hadii la siiyo inay ansaxayso fuqarada hadii la siiyo waa ansaxayso araabicatu kashfu lcaalimi caalimkii inuu faydo ashubhata shubhadii baatilkii xaqa u ekaa eka an mutacalimi ardayga inuu ka faydo bimacnaa waxyaabaha ka ishkaal geli kara waa in waxa weeyaan uu ka faydo talo halkee masalada laga qaadanaya waxay u eg tahay masalada inuu sheekhu ka soo saaray wuxuu ku kuri inaka taati qawman ahla kitaab waxay u tegaysaa qowm ahlulkitaaba ah. si uu ugu diyaar garoobo waayo ahlulkitaabku waa dad kitaab haystayo dee cilmi wuxuun ka haya oo ay suurtagal tahay inay shubahaad ay ku furaan iyo ishkaalaad markaa usii diyaargaro weyaan macnaheedu laakiin sheekh ibnu cuthaymiin si kale ayuu ufasiraya wuxuu leeyahy shubhada waxaa looga jeeda shubhat lcilmi o jahligaa looga jeeda oo kashfu lcaalimi ashubhata ay aljahl can lmutacalim waxaana laga qaadanaya bu leya in allaha iftarada calayhim sadaqata tuukadu min agniyaahim waturaddu cala fuqaraihim oo in sadaqada laga qaadayo akniyada sekada fuqaradana la siinayo rasuulku u sheegay laakiin sida hore ayaa wallahu aclam xagga macnaha uga dhow in la dhaa shubhada uu caalimku mutacalimka ka fayday xadiidkan ku sugani waa sheegitaanka rasuulku mucaad u sheegay qolada uu tegi doona inayin ahlulkitaab alkhamisatu cashara annahyu reebitaanka ama diidmada u diiday can karaa'im alamwaal xoolahooda kuwa ka dhaqaaqaya inuu ka qaado manaa kii sekada soo urinayay dadka ee xaakimku u diray oo xoolaha kuwa ka dhaqaaqaya de waxaa kamid a neefkii irmaana iyo neefkii dhalaayey iyo neefkii qoodha ahaa iyo neefkii ahminka ahaa uu doonaya inuu iibsado zuhrina wuxuu ihi caamilka zekada ururinaya markuu yimaado xoolaha waa inuu qaybiyo saddex qaybood qayba xoolaha nooca u sarreeya iyo qayb ah nooca uhooseeya iyo qayb labadaa udhaxaysa markaa qaybtaa dhexe wasadka waa inuu ka qaado wey nooca radiiga liitana inuu ka qaado maha nooca usareyana inuu ka qaado maaha nooca u liita waa inaanu ka qaadin iyadoo la ilaalinayo xaqa dadka sekada la siinayo nooca u sarreeyana waa inaanu ka qaadin iyadoo la ilaalinayo xaqa saaxiba maal qofka xoolaa le xaqii wasadka waa inuu ka qaado haddii isagu raalli uu ku noqdo nooca u sarreeya inuu bixiyo marka waa laga aqbalaya asaadisatu cashara itiqaau dacwati lmadluumka la dulmiye habaarkiisa in la iska ilaaliyo waayo waa la aqbalaya wain kaana kaafiran aw faajiran sidaasuu yihi rasuulku sala la alay slam itaqi dacwat lmadluum wain kaana faajiran fafujuuruhu calaa nafsi hataa hadduu qofku yahay qof xun hadduu gaal yahay oo la dulmiyo oo uu ku habaaro habaarkiisa waa kugu dhacaya laysa baynaha wa bayna allahi xijaab aلthaaniyat wاlcishruun alxaadiyat wاlcishruun aynu boodna nacam alkbaar waranka uu ka waramay rasuulku biannaha laa tuxjab dacwadiisa inaan la xijaabin maanaa waa kinaaya can istijaabati illahi laha ilahay subxaana watacaala inuu ajiibo athaaminatu cashara min adilati tawxiid tawxiidka daliiladiisa waxaa ka mid ah ma jara calaa sayidi lmursaliin mursaliinta kuwa ilaahay soo diray kii hormoodkooda ahaa waxaa ku dhacay iyo wa saadaati alawliyaa awliyada hormoodka kuwii u ahaa waxaa ku dhacay oo min almashaqati dhibaato iyo waljuuci gaajo iyo walwaba markaa sheekhu wuxuu ishaarayaa dagaalkaasi khaybar waxaa ku dhacay rasuulka sal ly slam iyo saxaabada dhibaato gaajo ilaa dameerihii la qashay toonna raashin laga dhigtay xanuuna dee waa dhacay oo cali bin abi aalib oo kuwa indhuu xanuunayeen marka sidee ba arrimaha noocaasi ay daliil ugu yihiin tawxiidka min adilati tawxiid arrimahaasi waxay min adila tawxiid min adila tawxiid ay u noqdeen ilahay subxaana watacaala ahlu tawxiidka waa imtixaamaya yabtaliihim aliflamim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquluu aamana wahum laa yuftanuun marka la imtixaamana waa sabrayaan sabirka markaa arrimaha rasuulka sal la alay wasalam iyo saxaabada iyo ahlu tawxiidku ay ku sabreen waxay daliil u tahay calى ikhlaas linsani fi tawxiidihi wa ana qasdahu allah inay mukhlisiin tawxiidkooda ay ku yaro tawxiidku uu ka dhab yahay qasdigiiy meesha ay u socdaana inay tahay ilahay raaligelintiisa wa ilaa haddii kale qofku haddaanu mukhlis ahayn oo aanu tawxiidku ka dhabaayn oo arrin kale uu baadi goobayo markay dhibaatooyinkaasi ku dhacaan mashaqo iyo xanuun iyo gaajo waxaa shakilaana inuu iskaga cararayo wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarf wain asaabathu fitnat inqalaba calaa wajhi التاسعة عشرة qwlhu i laعطiyana rاy ilى akhiri calama min aclaam النubuwa waxaa ku sugan calaamad tusinaysa nebinimada rasuulka sal الlahu alayh wasalam oo rasuulku wuxu uhi yaftaxu اllahu calaa yaday calanka waxaan udhiibi doonaa nin ciidanka hogaamiyo ilaahay sababtiisa muslimiinta uu ugu furo magaalada khaybar berri toole sidii baanay udhacday sidii rasuulku usii sheegay aybka uu ka waramay sidii sidiibu udhacay taasina waxay calaamad u tahay nebinimada rasuulka sal lahu alay wasalam alcishruun tafluhu tufitaanka fii caynay cali indhihiisa uu ku tufay calamun waa calaamad min aclaamiha calaamadaha nebinimadiisa kamida sal allahu alay wasalam aydan ku noqosha ilaahay ducadiisii waa ajiibay oo cali u duceeyey markiibana cali waa bugsaday alxaadiyau walcishruun fadiilatu caliyi radia allahu canhu fadliga cali baynu ka qaadanayna oo ninkii ilaahay iyo rasuulkiisa jeclaa ilaahay iyo rasuulkiisuna ay jeclaayeen kuma ayuu noqday cali bin abi aalib radia allahu canhu athaaniyatu walcishruun fadlu saxaaba saxaabada fadligooda aynu ka qaadanayna fii dawkihim dhexgalka ay dhex galeen tilka leyla habeenkaasi masaladaas iyo wa shuqlihim mashquulkay ka mashquuleen can bishaarati lfatx furashadii loogu bushaareeyey oo taasi waxay tusinaysaa saxaabada in arrinka aakhiro uu kala weynaa umuurta adduunyo oo in waxa weeyaan magaalada khaybar muslimiintu ay qabsadaan oo iyagu ay maamulaan oo khaniime ay ka helaan kufaarta ee deganayd waa arrin weyn laakiin dhinaca haddaad sii u eegto waa arrin dunyawia ah rasuulkuna sal alay waslam waa ugu bushaariyey hadday saxaabadu ahlu dunya ahaan lahayn taasun bay aada uga sheekayn lahayn war beritoole waa ta layidhi khaybar baynu qabsanaynaay talow maxaynu helaynaa war talow aniga ma guriga hebel baa igu soo hagaagi mise beertiisa mise gabadhiisa waxa weeyaan sabyiga marka lasoo qabsado aan heli doonaa waxaasoo dhan way ka mashquuleen oo ismabay weydiinba arrinka ay ka niqaasheen ama ay wax iska weydiiyeenna wuxuu noqday arrintaasi sifaadka wan wanaagsan ee ilaahay loogu dhawaanayo war talo waayo ninka ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin isaguna ilahay iyo rasuulkiisa jecel taasi waxay tusinaysaa saxaabadu hamigoodu inu aham laakhira aham dunya aanu ahayn ahaalidatu walcishruuna alimaan rumaynta la rumeeye bilqadar ayaa baabka laga qaadanaya oo halkee alimaan bilqadar baabka uu kaga jira waa lixusuuliha arrintaasi xaasilitaanka usoo xaasishay liman mid lam yasca laha aan u ordin oo aan baadi doonin iyo wamancihaa diidmada arrintaa loo diiday laga hor istaagay canman sacaa cid baadi doontay manaa umuurta waxay ku socotaa bilqadaai waalqadar oo mujarad qofku inuu sababtii la yimaado oo arrintaasi uu u ordo uu baadi goobo dee ku heli maayo haddaana usii qorayn cali bin abi aalib waaba iska xanuunsanayo waaba iska jiifayo indhahaaba xanuunayey ragna rasuulkaabay dhinac fadhiyeenoo markii rasuulku sala allahu alay wasalam uu yihi nin baan calanka udhiibi berri khaybar furta oo sifaadka noocaas ele way uhanqal taageen si loogu dhiibo laakiin caligaa maqnaa buu ilaahay qadaray inuu ninkaasi uu noqonayo isaga ayaanu noqday alraabicatu walcishiruuna aladab aadaabta ku sugan fii qawli calaa rislik qofku hadduu dacwad u socdo iyo hadduu jihaad u socdoba in looga baahan yahay inuu deganaansho iyo xasilooni ku sifoobo iyo miyir ayaa laga qaadanaya alkhaamisatu walcishiruun addacwatu ila alislaam in islaamnimada loogu yeedho gaaladii qabla alqitaal intaan lala dagaalamin waxaan idhi arrintaasi waxay shardi noqonaysaa haddaana islaamnimada hore u maqal haddiise ay maqleen waa la weerari karaa iyadoo aan markaa loo yeedhin asaadisatu walcishruun anahu mashruucun dagaalkii waa mashruuc liman ciddii in lala dagaalamo ducuu loo yeedhay qabla dalika dagaalkaa ka hor oo waquutiluu lala dagaalamay bimacnaa haddii loo yeedho ay islaamnimadii aqbali waayaan waa lala dagaalami karaa jizye inay bixiyaana ay yeeli waayaan marka haddii ayn qolo hore loogu yeedho horeba iyagiyo islaamka dagaalo u dhex maray in mar kastoo la doonayo in lagu duulo yeedhmo laga horaysiyaa shardi maaha buu leyahi sheekhu daliilkeedana waa sheegno reer balmustaliq rasuulku wuxuu ku duulay iyagoo xoolahoodii waraabsanaya waxba aan iska ogeyn waxaa kaloo aynu ka qaadanayna yeedhmada dagaalka laga horaysiinaya dagaalka gaalada lala dagaalamaya maaha maqsuud lidaati mid sidiisa loo doonayo maaha walaa yuqtal alkafiru likufrihi gaalkana gaalnimadiisa loo dili maayo bal dagaalku waa xaalatu daruura markay islaamkii diidaan oo xajaru casra ay ku noqdaan dhagax islaamka uu ku turunturoonayo hor yaalla markay noqdaan ayaa xaaladda noocaasiyo lidaruura loola dagaalamaya waayo dagaalka waxaa shakilaana xataa jihaadka dee adraar iyo dhibaatooyin baa ku jira maarin wa maarin waa laga maarmi waaye ayuun baa loo samaynayaa mooyaane dhibaatooyin baa ku jira jihaadka naf baa la goynaya mid muslimada iyo mid kaafiradaba waxa weeyaan xoolo ayaa baaba'aya marka mafaahimta khaldane casrigan jirta waxaa kamid a gaar ahaan ay ku shaqayso yacni munadamaadka qaarkood oo jihaadka sheegta inay u fahmeen jihaadku inuu yahay maqsuud lidaatihi shay sidiisa loo rabo jihaadku maa maqsuud lidaatihi waa maqsuud ligayrihi wey waxaanu mashruuc noqonayaa un maslaxada iyo wanaagga looga socdo markuu xaqiijinayo haddaanu maslaxadaa xaqiijinayno mafsada ay ka dhalanayso xaaraan baabay noqonaysaa in la dagaalama oo jihaadka ujeedada laga leeya waa maxay dawaa cilaau kalimat illah kelimad ilahi inay kor noqoto hadduu jihaadkii keensanaya ka waran inuu islaamkii baabuu dhulka galo tii gaaladuna ay kelimadii gaaladuna ay kor noqoto mashruuc miyuu noqonaya xaaraan buu noqonaya maqtaca oo qofka samaynaya uu ku dambaabaya iska dhaaf inuu ajar ku ka hele kula jira ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqoto ama ilmo yar ha noqdo alkafir huwa kafir mar hadduu kafir iyo dilo ilahay ugu dhow wahada ayru صaxiix kaafirka loo dili maayo likufri haddii likufrigii loo dilayo lagamaba ogolaadeen jisiye in laga qaado caadi iyo sulxina lagama ogolaadeen dumarkooda iyo caruurtooda halaynina lama yidhaahdeen kuwa lasoo qabsado ee muslimiintu dagaalka ay kusoo qabtaan lama yidhaahdeen haddaad doonaysaana laaya haddaad doonaysaana fidye iyo bedel ka qaata haddaad doonaysaana iskaba sii daaya ee mar walba laayaa la odhan laha marka mafaahiimta khaldan ee baabka jihaadka gashay ee masaladaasi kamid ta dadka qaarkood ay ufahmeen kafirka in loo dilay likufri shekh islam ibnu taymiyana wuxuu leeyahy qaacida kitaabka qaacida cadiima fi qitaali lkufar oo masalada aadka ugaga hadleyna ay tahay masalada ana alkafira laa yuqtalu likufrihi kafirka inaan loo dilahayn likufrihi inaan loo dilahayn ruuxa maanta caalama ka socda iyo bal axaadiisa rasuulka iyo qawaacidda islaamka aduu bal isgarab dhig waxyaaba badan baa ku caddaan doone dagaalada maanta dad ay wadaana jihaad ay ku tilmaamayaan ee islaamku ducfi inuu ka sii iyo dulli iyo hoosayn awoodna aan loo haynin xukunkoodu qof kasta oo u fiirsada nusuusta oo nusuusta iyo xamaaskiisa nusuusta hormariya xukunkoodu waa u caddaanaya asaabicatu walcishruun addacwatu bilxikma in dadka xikmad si xikmadaysan loogu yeedho liqawlihi akhbirhum u sheeg bima yajibu calayh lama odhan far akhbirhu si dabacsan oo ladifan ugu sheeg ayaa macnaheedu noqonaya athaaminatu walcishruuna almacrifatu garashada la garta bixaq illahi xaqa ilaahay uu dadka ku leeyahay fi lislaam islaamnimada dhexdeeda qofku waa inuu barto xuquuqda ilahay uu ku leeyahay akhbirhum bima yajibu calayhim min xaq illah ataasicatu walcishruun hawaabu man hawaabu man mid ajarkii ayaynu ka qaadanaynaa ihtadaa uu ku soo hanuuniy calaa yadayhi sababtiisa rajulun waaxidun nin quri gabadhina waa la lamid oo adduunyadoo dhan inay ka qiimo badan tahay taasi ayaa xadiidku uu tilmaamay athalaathuuna alxalifu dhaarta cala alfutya marka la fatwoonayo la dhaarto rasuulku waa kaa yihi fawallahi la an yahdiy allah ujeedaduna waxa weeyaan in warkaa dadka loo sheegayo ama xukumkaa weynidiisa in loo muujiyo weeyaan ujeedadu qur-aankana waa ku timi wayastanbiuunaka axaqun huwa qul i warabbi yzacma aladina kafaruu an lan yubcaثuu qul balaa warabbi waqala aladina kafaruu la taأtiina الsaaca qul balaa warabbi latأtiyanakum baabu tafsiiri tawxiidi tawxiidka tafsiirkiisii buu baab yahay iyo wa shahaadati an laa ilaha ila allah shahaadat an laa ilaha ila lah tafsiirkeeda sheekhu markii uu ka soo hadlay in dadka loogu yeedho tawxiidka oo baabkaa hore masaladaasuu ka hadlayay ayaa wuxuu ku xigtiyey baabkan ka hadlaya dadka wixii loogu yeedhayay qofka ugu yeedhayaa waa inuu isagu fahamsan yahay isla markaana dadka waa inuu u caddeeyo u kala dhigdhigo oo u kala u fasiro walaa takfi dacwat nnaas ilaa shay bigayri bayaani macnah kuma fila dadka in shay loogu yeedho iyadoon macnihiisa iyo tafsiirkiisa aan loo caddayn marka waxaa loo baahaya dadka tawxiidka marka loogu yeedho tawxiidka in loo fasiro oo aan lagu gaabsanun dadka in la idhaho wardadoo tawxiidku waa fadli badan iyo ilaaliya wardadoo shirkiga iska ilaaliya tawxiidku wuxuu yahay waa in loo fasirayo shirkigu wuxuu yahay walaa takfi dacwat nnaas ila tawxiid taxdiiru min ashirki ijmaalan kuma filo dadka in tawxiidka si guudun loogu yeedho isagoo isku duuduuban shirkigana si guudun loogaga digo bal laabudda min atafsiil tawxiidka dadka waa in loo tafsiiliyo tawxiidku waa sida masaaishiisi loo kala dhigdhigo shirkigana dadka waa in loo tafsiiliyo waayo dad fara badani shirkiga waxay u yaqaaniin uun qofku inuu haa ilaahay cid aan ahayn baa wax abuurtay ama hadduu idhaa ilahay cid aan ahayn baan u tukanaya gawracan jinka loo qalayo ama dadka dhintay lagu weyneynayo ama iyadoo laga baqanayo wax lagaga doonayo loo qalayo baryadan dadka dhintay la baryaayo ama kuwa maqan ee wax ilaahay un uu bixin karo la weydiisanayo gurmadkan iyo gargaarkan laga dalbaayo dadka dhintay nadarkan loo nadraayo cidaan aan ilaahay ahayn hadihi lumuur inay shirki iyo kufri tahay garan maayaan marka laabudda min atafsiil dadka waa in loo tafsiiliyo tawxiidka oo loo kala dhigdhigo marka waxaad iswaydiin kartaa baabkani muxuu kaga duwaya waa abwaabtii hore wuxuu kaga duwaya abwaabtii hore si mujmaloo guud bay tawxiidka uga hadlaysa baabkana tawxiidka wuxuu usii siyaadinayaa bayaamin oo xaqiiqadii tawxiidka ayuu si cad u taabanaya inuu tawxiidku iyo albara'atu min cibaadati kuli ma siwa allah in laga beri noqdo cibaadada la caabudo cid kastoo ilahay ka soo hadha waliqbaal bilqalbi walcibaadati cala allah qofku qalbigiisa iyo cibaadadiisaba inuu xagga ilahay ujeediyo markaa tafsir tawxiid washahaadati an laa ilaha illa allahna waa ku cadfay sheekhu cadafkana waa min baabi cadfi mutaraadifeyn oo tawxiidka iyo shahaadatu an laa ilaha illa allah waa isla macno oo tawxiidka xaqiiqadiisu de waa shahaadatu an laa ilaha ila allah laa ilaha illa lah xaqiiqadeedu de waa tawxiid ullah qaala waqawli llahi tacaala abu baab ilahi ui ulaaika kuwaasi aladiina kuwaasoo yadcuuna ay baryayaan yabtaguuna waxay dalbayaanay raadinayaan kuwaa la baryayaa alwasiilata wax u dhoweeya ilaa rabbihim rabbigood ayuubkoodiibaa dalbaya wax ilaahay u dhoweeya aqrabu ilaahay ugu dhowaansho badnaa ee isagoo dadka ka ilaahay ugu dhow ahaa ayaa haddana weli wuxuu raadinayaa acmaal saalixa oo ilaahay u dhoweysa oo isagu muu gaadhin daraje ilaahay uu ka maarmay marka aayadda qur-aanka culimada qaarkood waxay idhahdaan waxay kusoo degtay kuwii baryaayay nebi ciise caleyhi afdal salaatu watasliim iyo hooyadii ayaa waxaa lagu leeyay war kuwanaad baryaysaan ad wax weydiisanaysaan iyagaaba ilaahay addoommo u ah oo ilaahay waxay ugu dhawaadaan raadinaya ee addoon idinkoo kale maxaad u baryaysaan oo isagu lafihiisii aan waxba aanu aan u hanan karin ahlucilmiga qaarkoodna waxa waxay kusoo degtay qaar baa waxay caabudi jireen jin jin bay baryi jireen isna jinkiibaa islaamay iyaguna ma oga inuu jinkii islaamay cibaadadiiba halkii kasii wadaa markaasa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku leeyay waa kuwan jinka aada baryaysaa iyagaaba addoome ilaahay oo ilaahay baryo cibaadaad ilaahay ay ugu dhawaadaan inay sameeyaan doonaya aayaddu marka waxay tilmaamaysaa ducaau man laa yamliku kashfa duri aw jalba anafci min duni illah inay tahay caynu shirki wa xaqiiqatuhu baryada la baryo cid aan waxtar iyo waxyeel aanay gacanta ugu jirin inay shirkiga xaqiiqadiisuba taa ay tahay ciddaas ciday doonaysa ha noqoto ama malag ha noqdo ama nebi ha noqdo ama weli ha noqdo ama jin ha noqdo ama insi ha noqdo wuxu uhi sheekh ibn bas fi laayati ana ducaa man laa yamliku kashfa duri aw jalba nafci min duni illah hada huwa shirk wadiduhu atawxiid oo ah in la baryo oo qura allaha waxtarka iyo waxyeeladaba haya sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yihi faina alaayata tacumu man kana macbuduhu caabida lilah sawaء kana min almalaaikati aw min aljini aw min albashar aayaddani waxay la hadlaysaa mid kasta oo mid ilaahay caabuda isna sii caabuday malaa'igta markaad barido de waad caabuday nebiyada markaad baridana waad caabuday awliyada markaad baridana waad caabuday iyo bashar iyaguna ilahay bay caabudaan waxaa kaloo aaddani ay tilmaamaysa raddin ay ku tahay dadka mushrikiinta ee shirki sameeya marka lagala hadlayo aayaadkan loo daliishadana yidhaahdaa waar aayaadkani waxay ka hadlayaan kuwii dhagaxaanta iyo dhirta iyo waxyaaba iyagu sameeyeen baryi jiray ama wuxu qali jiray ama u dawaafi jiray ama u nadri jiray annaguna dad ilaahay agtiisa maqaam kuleo ambiyo iyo awliyo iyo saalixiina ayaanu intaa u samaynaa sidaanu annaga iyo qoladaas isku mid aan u noqonayna kuwaas aadu radinay ku tahy wuxuu leya shekh cabdiraxman ibn xasan wa fi hadihi aayati raddun cala man yadcuu saalixan ayaddani waxay radinay ku tahay qofka qof wanaagsan baryaya wa yaqulu ana laa ushriku billahi shayan ashirku cibaadat lasnaam oo odrhanayo war anu shirki ma sameeyo shirkigu waa in asnaamta la caabudo ayaddani radin bay ku tahy qoladaa iyadoo loo in ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan ama malag bari ama waxa weeyaan nebi ama weli ama geed ama dhagax intaasoo dhan waxaa ka dhaxaysa sifadaa makhluuqnimada inay makhluuqaad yihiin dhammaantood haba kala derajo sarreeyaan makhluuqna cibaado waxba kuma leh walow maqaam iyo darajo sare ilahay agtiisa ha ku lahaadee marka waa isku mid ka malaku jibriil barya iyo ka tiirkan masaajidka barya labaduba makhluuq bay cibaadada ilaahay xaqa u lahaa ay siiyeen ka dameer barya iyo ka waxa weeyaan weli saalixa barya waa isku mid maa macneed in dameerkii weligu isku mid yihiin xaasha wakalla ilahay agtiisa waa kala derajo sareeyaan laakiin labadooda midna cibaado xaq uma leh haddaad siisana waxaad samaysa shirki baa la idhahda oo mar haddii cibaado ilahay cidanay loo leexiyo waa shirki cidda loo leexiyo cidday doonaysaba ha noqotay ama cid ilahay agtiisa darajo kula ha noqoto ama ya cida ilahay agtiisa darajo aan kulahayn ha noqoto wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada axadna in ilaahay lala mateeyo ama xaqiisii la siiyo ilahay ma ogolo axadkaasi ku doonaya ha kale waxaan leenahay yaa idinku yidhi mushrikiintii hore dhagaxaan iyo dhirun bay caabudi jireen soo taa aayaddan qur-aankii tilmaamaysa qaar dad ilaahay caabuda oo ilaahay u dhow baryi jiray ilaahayna taa uu ku qabsado uu yihi makhluuq addoon ilaahay ah oo ilaahay caabuda oo ilaahay isagoo ka baqanaya oo ilaahay isagu wax ka rajaynaya oo gacmahaana waxba ugu jirin see baad u baryaysaa ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila ayuhum aqrab wayarjuna raxmatah wayakaafuuna cadaabah mid ilahay naxariistiisii rajeynaya ilahay cadaabkiisina ka baqaya oo isagu naftiisa waxtar iyo waxyeelaan uhayn sidaad u baryasaan bu ilahi subxana watacala marka aayaddu waxay si gaara ula hadlaysaa ciddii bariday addoon ilaahay oo ilaahay subxaana watacaala u dhow oo ilahay agtiisa darajo ku leh nacam marka waxaa kamid ahaa kuwan ilaahay inay mushrikiin uu tilmaamo gaalnimo uu ku xukumay waxaa kamid ahaa kuwo waxa weeyaan ambiye baryey iyo kuwo saalixiin baryey intaba waa lahayd makhluuqaadka waxa weeyaan ay baryayaanna may aaminsanayn inay wax abuurto ama wax arsaaqdo ama caalamka ay maamusho ee marka la dhaha war maxaad u baryaysaan maxay lahaayeen inay ilahay noo dhawaysaan doonayna ma nacbudum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa kan sheekhiisu kawniin carruurta weydiisanaya markaad tira war maxaad uweydiisanaysaa isagaa bixiya qaarkood waxaa laga yaabaa inaanay xishoon ay yidhahdaan ha qaarna waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan dee me bixiye ilaahay buuna gaadhsiinaya waxaan lena abujahalba intaasuu lahaa marka waar laatiya cuzo maxaad u baryaysaa maa nacbudum ila liyuqaribuuna ila llahi zulfa waar ilahay inuu noo dhaweeya aan doonayna isba muu lahayn isagaa wax bixiya nacam ta kale asnaamtani waxay magacunyaal u ahayd dad saalixiina sida ibnu cabaas uu tilmaamay oo dhagaxantan iyo dhirtan iyo ilaa caqli bay lahayne dhagax iskamay beryeen halkaa ay ka soo qaadeen iyo geed dhagaxan iyo geedkan iyo dhismahani wuxuu magacunyaal u ahaa dad saalixiin oo dhintay ayay magacunyaal uga dhigeen sida maanta dad saalixiina oo dhintay qubbado iyo qubuur la dhisay iyo masaajido magacunyaal looga dhigay dabeetana meelahaasi lagu dawaafayo oo lagu wareegayo marka aayadda qur-aanka waxa ay tilmaamaysaa macanaa tawxiidka xaqiiqadiisu inay tahay in allah subxaana watacaala cibaadada loo gaar yeelo haddii ilaahay cid aan hayn loo leexiyena ay noqonayso shirki iyo gaalnimo inay noqonayso wasiilada aayadda lagu sheegayana siduu leeyahy shinqiiti fi tafsiirihi waa alqurba ybtaguna ilى rabihim alwasila ay ma yuqaribhm ilى اllah waqawlu yihi waid wakti xus qaala yihi ibrahim nabi ibrahim liabihi aabihi ku yihi waqawmihi qowmkiisii inanii anigu bara-un beri ayaan ka ahay mima tacbuduun waxaanad caabudaysaan ila ladii alliha mooyaane fataranii i abuuray marka haddana waxay tilmaamaysaa aslu diin ambiya inuu ya waaxid oo ambiyado dhami dadka waxay ugu baaqayeen tawxiid iyo albara min ashirki waxaa ayadda laga qadanaya aljahru bilxaq min sifaat lmursaliin inay xaqa in lala jahro on la qarin oo mursaliinta kuwa ilaahay soo diray rusushaa sifadoodu saasaye fasdac bima tu'mar waata lagu uri nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam wa fiiha wujuub inkaari lmunkar walow cala alaqrabiin munkarka in la inkiray inay waajib tahay baynu ka qaadanayna walow munkarka cidda samaynaysa ha noqoto cid kuu dhow aabbaha hooyada walaalka qaraabadaada وفيhi وuجوب البراءaةi min الshirk wa أhlih waxaa laga qaadanaya waajibta in laga beri noqdo shirkiga iyo ehelkiisu cidda samayso inanii barاء mima tacbuduun إlا اladي faطrnii weliba aayaadku inta badan waxay horeysiyeen albaraءaة min اlmushrik qabla اlbaraءaةi min الshirk adigoo mushrigii saaxiib la ah oo mushrigii laa tunkir calayhi inaba aan wax u muujinahayn saluuga inaad saluugsantahay waxaanu samaynaya ma inkarsan tahay suurtagal kuma hadda inaad ficilkiisii aada ka beri noqoto marka tabara min almushrik wa min shirkihi waxaa laga qaadanaya qawmu ibraahim inay caabudi jireen ilaah muxuu yihi mima tacbud wax allaale waxaad caabudaan baan beri ka ah ciddaa uu ka beri noqday u ka soo reebay ilahay ila aladii fatarani oo ilaahay markaa kuway caabudaan buu ku jiray ilahayna waa caabudi jireen kuwo kalena waa caabudi jireen laakiin cibaadadaasi ilaahay ay caabudi jireen waxba uma tarin maadaama annahum ashrakuu maca allahi hayra aada waxay tilmaamaysaa tawxiidku inuu yahay mid kulminaaya ilaahay subxaana watacaala in la caabudo ciddii ka soo hadhayna cibaado waxba looga ogolaan anafy walibaat buu ka koobaya hadi xaqiiqat tawxiid inanii baraaun mima tacbuduun ila aladii fataranii maxay la macno tahay laa ilaha ila allah ihbaat lcibaada lilah wanafyuha can gayrihi qaala waqawlu ui itakaduu waxay ka dhigteen axbaarahum culimadoodii waruhbaanahum cubaaddoodii arbaaban rabbiyaal bay ka dhigteen min duuni illahi ilaahay sukadi aayaddu iyadoo sheekhu u baabaystay bay noo iman doontaa sidee bay markaa rabbiyaal uga dhigteen culimadoodii iyo cubbaaddoodii kuwa kiristaanka ahaa macanaa culimmadoodu wixii ay u xalaaleeyaanna walow ilaahay haba xaaraantimeeye inuu xalaal yahay bay ictiqaadi jireen wixii ay ka xaaraantimeeyaanna walow wax ilaahay xalaaleeyeyba ha noqdee inuu xaaraam yahay bay ictiqaadi jireen manaa acطuu xaqa ataxliili wataxriim liculamaai xaqii xalaalaynta iyo xaaraantimaynta ee ilaahay uu lahaabay siiyeen culimadooda taasina marka maxay noqonaysaa cibaado ay culimada caabudeen haddaad ictiqaaddo caalimkan wuxuu doona inuu xalaaleyn karo wuxuu doona inuu xaaraantimayn karo dee waad caabudda oo xalaalaynta iyo xaaraantimaynta waa in ilaahay lagu ururiyo ilahay quri xaq inuu uleeyahy waa in la ictiqaado wey marka aayadda insha allahu tacaala baab kale ayay noogu iman doontaa oo soo socda halkaasi ayaa markaa xogay sharaxeeda aynu ku faahfaahin doonaa wa qawl wa min annaasi dadka waxaa kamida man yatakidu mid yeelanaya min duuni ilahi ilahay sokadi andaada kuwa ilaahay uu la masaynayo yuxibuunahm kuwaasoo ay jecel yihiin ka xub illah sida ilahay u jecel yihiin oo kale qofka ilaahay jecel makhluuqaadkana jecel oo jacaylka ilaahay u hayo ka makhluuqaadka u ay isku mid noqdaan kaasi tawxiidkii muu taxqiijin tawxiidkii lamu iman waa mushrik shirkigaa uu ku dhacayna waa shirku lmaxaba insha allahu tacaala baab soo socda oo baab baabulmaxaba ayaa aayaddaa lafteeduna ay noogu iman doontaa oo bal maxabada iyo goorta ay shirki noqotay iyo aynu faahfaahin doonaa شhekh iبن cusaymin wuxuu le alkan faa'ida muhima ah. wakada في fi bacdi اlbuldan اlislaamiyati man yusalii wayuzaki wayasum wayaxuj wadamada islaamka qaarkood waxaa jooga buu yihi dad so tukada oo sakada bixiya oo sooma oo xajiya wamaca dalika yadhabuuna ila lqubuur iyagoo intaaba sameeya haddana xabaalahay tagaan yasjuduuna laha wayarkacuun iyaga oo xabaalaha u oo u rukuuca sadiqa walaa tusadiq qabriga cabdiqaadir aljailani ciraaq ku yaala walaalihii tegay waxay noo sheegeen in marka aad soo gelayso lagu odhanaysaa u foorarso adoo fooraro sidii calaa hay-ati raakica mid rukuucsan adiga oo kale soo gal anaa yar ka cuna lihada marka waa loo dawaafa waa loo rukuca waa loo sujuuda fahum kufaar hayru muwaxidiin kuwaa tukanaya ee soomaya ee sakada bixinaya ee haddana xabaalaha tegaya xabaalaha baryaaya dadka ku jira ee u dawaafaya ee u rukuucaya ee u sujuudaya kuwaasi waa gaalo walow haba tukadaan ha soomaan seka ha bixiyaan ha xajiyaan waayo qowmu ibraahim ilaahayna waa u cibaadaysan jireen haddana gaalay ahaayeen maxaa gaalo ka dhigay lannahu makhluuqaad kale ayay cibaadada wax ka siiyeen walaa yuqbalu minhum ayu camal bu uhi sheekhu laga aqbali maayo camal kastoo ay sameeyaan oo lain ashrakta layaxbatanna camaluka baa hortaalo haddaad shirki samayso camalkaagu wuu buri doonaa صaxiixi can inabiyi sala allahu alayh wasalam anahu qaala wuxu uhi man qaala qofka idha laa ilaha ila allah oo kafara ka kufriya bima yucbadu waxa la caabudo min duni illah ilahay sukadi oo diida inuu kuwa cibaado u ogolaado xaruma maaluhu maalkiisa ayaa noqonaya xaaraan ooan la qaadan karin wa damuhu dhiiggiisa xaaraan noqonaya wa xisaabuhu cala allah caza wajala haddii waxa uu muujistay waxaan ahayn u qarsoon yahayna xisaabtiisu ilaahay bay subxaana watacaala u taallaa oo qofkii nifaaq qalbiga kaga jiro ilahay baa nifaaqiisa muujin doona wallahu aclam waxkuma billahi tawfiiq wsala allahu cala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira